bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu faslu fi اlxawaalati xawaaladiibu u fasal yahay ama fi اlxiwaalati bikasri اlxaaءi wabifatxihaa labadaba waa loo dabdiyey luqatan ataxawul weeyaan wareegis ayb ay اlintiqaal sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa naqlu اlxaqi min dimati اlmuxiili ilaa dimati اlmuxaali calayhi qof wax wareejinaayo xaq lagu lahaa inuu guuro qof wax lagu wareejinaayo oo u guuro arkaan bay leedahay xawaalada muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi iyo deyn muxiil waa midka wax ixaalaynayo wax wareejinaayo muxtaalna kan wareegaayo muxaalu calayhina ninka lagu wareegayo iyo dayn laba dhinac ah muxiilka lagu leeyahay muxaalu calayhigana lagu leeyahay ayb oo deyn ninka muxiilka wax wareejinayo lagu leeyahay ninka muxaalu calayhigana ninka wax wareejinayo uu ku leeyahay afartaa rugni bay leedahay labadaas deyn muxiil muxtaal muxaalu calayhi ayb arkaantaasay marka leedahay baabkan mucaamalaadka dhammaantiisna arkaan marka la sheego rukni walbaa shardi buu leeyahay intaasaana fiqiga dhan oo ku socdaa furuucda likulli ruknin shuruud shuruudaas unbaa marka la baranaa wixii gelaayo shardigiina waxaa ka soo baxaya ixtiraazaad wax la yidhaaho shardigaa wixii laga waayey kaasaa laga waayey kaas baa laga waayey kaas ixtiraazaadaa la dhahaa waxaas dariiqadaasuu marka ku socdaa kitaabka yaaquutu nafiiska la yidhaahdaana ugu fiican shuruudaha wax yacni arkaanta iyo shuruudaheeda iyo wax aada cinaayo u siiyo yaaquutu nafiiska waa mukhtasar qofka marka inuu akhriisto ama wax la fiirsado waa muhim ayb waxay leedahay marka xawaaladu muxiil muxtaal muxaalu calayhi iyo deyn ayb suuray leedahay marka suuradeedu waxaa weeyaan zayd wuxuu lacag ku leeyahay camar maalan camarkaas lacagta lagu leeyahayna nin kalou lacag kusii leeyahay moxamed ayuu lacag ku leeyahay ayb zayd lacagtiisii camar buu u doonanaa deynteediisii buu dhahayaa camar markaasuu leeyahay dayntii aniga a igu lahayd intii oo kale aan hebel ku leeyahay maxamede orod bax u tagay ka qaado ku wareeg ninkan marka wax wareejiyey muxiilaa la yidhaahdaa camar zaydna waa muxtaal waa ninka wareegaayo ninka lagu wareejiyeyna maxamedkaas muxaalu calayhi baa la dhahaa deyntana waa labada daraf ay lagu kala leeyahay kan wax wareejinayana deyn baa muxtaalkaa ku leh isaguna wuxuu ku leeyahay muxaalu calayhi xawaaladu taas ayb waxaan hadda dadku ay xawaalad u yaqaanaan oo lacag meel laga dira meel kale lagu dira iyo maaha waxbaabkan looga hadlayo ayb xawaaladan dadku ay dirdirtaan ujraday gelaysaa min baabi lijaara nin baa kiraysanaya shaqadaas ii qabaa leeda lacagtan qaad meel heblaaya iigey intaasaa leedahay taasoo kale ka dhigan tahay ijaaradan laga fiirinaa iyo sarifka iyo meelahaasaa laga dhex ee baabkan iyadoo ad wax deyn ku saabsan waa shaqa ma ku ayb rukni walbaa marka shardi buu leeyahy marka hore aan matniga akhrino wa sharaa'idu lxawaalati xawaalada shuruudaheeda arbacatu ashyaaa afar shayo rida almuxiili midka wax wareejinaya deynta lagu leeyahay raalli ahaanshadiisa waay wa qabuululmuxtaali midka wareegaya aqbalistiisa ayb wa kownu اlxaqi xaqa ahaanshihiisa mustaqiran mid sugan fi dimmati dimmada ku sugan ayb yacnii xaqu inuu dimmada ku sugan yaha dayn inay jirto waayo ka wadaan ayb wax marka lasoo milkin doono waxaan kaasoo gadan doono qiimihiisa hebel ula laaba iyo waxaasoo kale ayaa baxaayo ayb ayb wa kownulxaqi xaqa ahaanshihiisa xaqa waa deynta waxaan la kala wareejinayo mustaqiran inuu ahaado mid sugan fi dimati dimada ku sugan dhexdeeda taqyiidkan marka ataqyiid bilistiqraar raafici baa qabo laakiin alimaamu nawowi rawdada istidraagu ku sameeyey waxaa muhiima xaqu inuu laazim ahaado in la dhaho laazimkaa ka fiican ayb aw ya ila luzuum ama laazim inuu yahay ama laazim inuu uu noqon doono un la og yahay ayb marka waxyaabaha laazimkaada waa deyntiiba deynta gudideedu waa waa laazim qofka inuu bixiyo deynta lagu leeyahay maa yauulu uulu ila luzuumna waxaa weeyaan sadaaqa naagtii waa la mehersaday ilaa farjigeeda marka ninku uu xalaashado ayaa yacnii ka bacdi yay dhici kartaa marka meherkiio dhammaystiran markaasay yeelane haddii la furo iyadoon loo tegin nisfulmahray iska iyo iska leeda weli wax aan laazimin waay laakiin ya ila luzuum waa u socdaa inuu laazimo ayb wixii noocaasa maa huwa laazimun ow maa ya-uulu ila luzuum ayuu galaa xawaaladu ay geli kartaa maalan ninkii naagta sadaaqi ay ku lahayd xaalo waa ku samayn karaa kun dollaru ku mehersaday markaasu wuxuu dhihi karaa ama ha u tago ama younan u tegine waxaa u bannaan inuu yidhaahdo dayntii aan hebel kun dollara hebel aan ku leeyahay orod aad ka qaado walow iyo weli yousan jimaacin oo uunan u tegin haddana laakiin ugu yaraan waa maa ya-uulu ila lusuum wax laazimi doono un waana ayb ama ha ku laazimaan nis ama dhammaanba ha laazimaa ayb marka lusuumkaa ka fiican in laga tacbiiriyo istiqraarka istiqraar iyo lusuum waa kala duwan yihin wax suganaa jiro laakiin qofka aan laazim ku ahayn waxaas maxay noqon karaan maalan mukaatabka lacagta laga rabo addoonaa la kitaabeeyey kun dollar haddaa keento xor baa tahay layidhi oo saddex bilood ah waa mustaqir waa tahay hadda lacagtaas waa ku sugnaatay isaga korkiisa sharcan laakiin maku laazimtayna maya hadduu doono ma rabu dhihi karaan addoonnimadan ba iska rabaa inay ma bixinayo lacag waa dhihi karaa tan noocaas oo kale waa istiqraartay laakiin ma luzuumin istiqraar iyo luzuum in waxaa laga yaabaa marka tasawurkiisu inu uu qofka uu ku dhibbato wax laazimay iyo wax sugnaaday maxay kala yihiin inuu is yidhaahdo ayb shayga marnaba aan la fasakhi karin oon fasak aqbali karin oo dhan xaq suganna noqday waa xaq mustaqira laazimna ah ayb haddii xaqa uu sugnaado laakiin luzuum laga waayo kaas baabkan inuu ma soo gelayo haddii la qabto yani qowlkan kale ayb wa kownu lxaqi xaqi ahaanshihiisii mustaqiran mid sugan fi dimati dimada ku sugan oo laazim ah ama laazim noqonayo waitifaaqu maa iyo shay iswaafaqitaankiisa fii dimati اlmuxiili muxiilka korkiisa ah iyo walmuxaali calayhi iyo midka muxaalu calayhiga korkiisa ah inay iswaafaqaan maxay iska waafaqayaanna fi ljinsi jinsiga iyo wanowci iyo nooca wاlxuluuli hadda in la bixiyo wataأjiili iyo madal intaa inay iska waafaqaana la rabaa shayga adiga aa ku leedahay ninkan lacag kana lacag ayaa lagu leeyahay ayb noocii dollaraa lagu leeyahay kana dollar noocii waa is leeyihiin ayb wاlxuluuli wataأjiil haddaa adiga lagaa rabaa asna haddaa ka rabtaa tiisi adiga haddaa lagaa rabaa adna middaa ku leedahay haddaa ka rabtaa xuluulka waa iska waafaqeen taajiil bil kadibaa adiga lagaa rabaa kana bil kadibaa ka rabtaa ayb faa'iidada marka hamarada waa maxay caqadka xawaalada ku jiro watabra-u bihaa waxaa ku beri noqoto xawaaladii sababkeeda dimatu lmuxiili muxiilkii dimadiisii baa beri ku noqoto oo waa maxay adigii lacagta ninkan baa kugu lahay markaasaa tiri hebelan lacag ku intii oo kale u doono bax waa baxay ninkii baa doontay marka adiga dimadaadii bis waa beri waa mashquul ma aha lacagtii ninkan kugu lahaa ninkaas u doonanaya aad adiga ku lahayd mashquulna maahan dimadaada haddii markii aad ixaalaynaysay ninkaas ou xoolo haystay ninkaa u wareejisay ninkaa ka doono aad tidhi intii uu ka doonanayay uu faqriyey kii ma soo noqonayo adiga dimada ninkaa unbaa mar walba laga rabaa adiga dimadaada berigii noqotay isaga iyo ninkaasaa maxkamad isla tegaayo isagu dayn ku leeyahay waxba adig kuguma lahan ayb watabra'u marka bihaa dimat lmuxiili saas way ninkii wax kugu lahaa dib dambe kuguma soo noqonayo xadiidka nebiga sal ll ly slam wuxuu ahaa matlu lghaniyi dulmun waidaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac midkiin haddii la raacsiiyo oo loo ixaaleeyo nin wax haysto ha raaco calaa malii'in mafhuum waa marka qeyd oo mafhuum law ninkaas markii lagu diraayo mucsir hadduu ahaana waa ku soo noqon kartaa markaas war ninkaad ii dirtay nin waxayemaba aan keen haddii mucsir ounan ahayn waktigaas oo gadaal ou ka noqday adig laguguma soo noqon karo waa nin dayn isaga uu siiyey oo kale waay u ka cuslaystay oo kaley noqonayn ayb <clears throat> watbra-u biha dimat sidaas waay marka arkaanta xawaalada waxaan ku sheegnay muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi iyo muxaalun bihi ama dayn iska dheh ayb arkaanta marka muxiilka iyo muxtaalka waxaa loo shardiyaa wixii beec loo shardhi jiray caaqidaankii beeca wixii loo shardhin jiray labada beeca guntayso wixii laga rabay oo shuruud abaa laga rabaa kuwaanna ayb labada dayn shuruuddooda marka deyntana waxbuu ka tilmaamay musanifka hubuutuhumaa horta waa inay sugnaadaan oo laazim ay deyn deyn laazimo ah inay tahay ama mustaqiro inay tahay kow deynta markaa laasimada iyo e, waxaa ka baxayo jacaalada iyo mukaatabka iyo waxaas mihaalkeedii waa sheegnay ayb kan labaad waxa ay tahay labadan shay in laysku bedeli karo sixatu اlictiyaad waxa la yidhaahdo waa in bedel wax aqbali kara ay tahay maalan salamkii oo kale maxaan kusoo sheegnay muslamu fiihigii haddii la keeni waayo yani waxaa badan inaan bedel la aqbalaynin bedel dayntii ninkan lacag baa raasumaala loo dhiibay alaabtaas keen baa leeyahy alaabtii waa keeni waaye maxaa lagu leeyahay ninkaas raasumaalka inuu soo celiyaa laga rabaa raasumaalkii oo dimadiisii oo dayn ku ah korkiisa haddii uu yidhaahdo hebelan anna wax ku leeyahay bax ninkaas ka qaado salamku waxaa la leeyahay marka ictiyaad ma aqbalaayo nacam wixii lagu dhiibay inuu soo celiyo raasumaalkii sidiisa inuu soo celiyaa laga rabay taas waxyaabahaasay diidayaan ayb kan kale waxay tahay cilmu lcaaqidayni bihimaa labada dayn waa inay isla og yihiin labadan caqadka gelayso muxiilka iyo muxtaalku deyntan inay yaqaanaan dayn aan qadarkeeda la aqoonina ma bannaana iyadana in la wareejiyo waa in qadarkeeda la yaqaano marka qaarna waa ka sheegay shuruudahaas musanifku midaan cilmigaoo kale ma uusan sheegin oo ninka muxiilka ah muxtaalka iyo muxiilkuba deynta qadarkeeda inay og yihiin si nas ah uma sheegin laakiin meeshan dambe isaga jirta jinsiga iyo nooca iyo walxuluuli wata'jiilka uu sheegay ayb muxiilku raalli inuu yahay waa ninka wax wareejinayo rida almuxiili wa qabuululmuxtaali midkan inuu aqbalo bis qabuulkiisa in la helaa la rabaa ayb laakiin isaga raalli ahaanshadiis shardi maaha isagoo raalli ahayn xataa waa aqbala hadduu iska yidhaahdo waa sax ayb intaa marka xawaaladiibuu marka ku dhammeeyey faslun ayb marka deymanka laysku gudaayana waa inay isku jinsi ahaadaan xuluulkii taajiilka iska waafaqsanaadaan noocana iska waafaqsanaadaan ayb faslun fi damaani fii axkaami damaan damaanka axkaamtiisiibuu u fasal damaanku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood iltizaamun bidayn iltizaamun bicayn iltizaamun bibadan ayb asalka marka waa damaan waa masdaru damintu shay'a damaanan ayb sharciga waxaa lagu yidhaahdaa iltizaamu maa fii dimmati اlgayri min almaal qof kale wax lagu leeyahay oo maal ah ama cayn ah inaad adiga iltizaamto oo aad ka noqoto damiin ayb xaq qof kale lagu leeyahay ayaa adiga laasimsanaya damaanku sharcan taas waxa marka la laasimsanayaa waxay noqon karaan maal wuxuu noqon karaa cayn waxay noqon kartaa bedel maal waxay tahay ninkan lacag baa loo haystaa kun dollar anaa damiintay ninkaan hala daayaa leedahay maal waa waxa aada marka daaminka noqotay ayib cayn ayay noqon karaanoo ninkaan ninba wax ka dhacay maalan cayn xoolow ka haystaa waa la soo xiray markaasaad tidhi ninkaan hala sii daaya anaa ka keenaayo cayntaas caynti baa lagaa rabaa markaas ayb waa nooc noocna waa bedenkii ninkan cuquubaa loo haystaa waa la soo xiray waa xiran yahay marka isagii baa la rabaa marka si xugun loogu qaado markaasaa tiri ninkan ha layska daayo xabsiga ha laga daayo anaa keenaya waktigii loo baahdo waxaa lagaa raba markaas waa maxay qofkan jirkiisa inaa meesha keento ama isagiiba uu tago uu yidhaha ninkii waa kana waa ka imid haddaba ogaada meeqa noocan sheegnay hadda damaan bilmaal bilcayn bilbeden ayb damaan bilbeden kafaala la yidhaahdaa waa fasalka soo socdo addamaanu bilbaden bilbaden shaaficiyada meeshan kuma dhex dar damaanka kuma dhex sheegaan fasal gaaray u guntaan kafaala la yidhaha kafiil wakiil daamin maaha waa wakiil waa kafiil qofkan inuu keeno uu soo goob joojiya laga rabaa wixii beden ku tacalluqo ama cayn iyo maal waxay ku tacalluqay damaanka baabkiisa geliyaan ayb arkaanay leedahay marka damaanku fasalkan arkaan uu leeyahay arkaantiisu waa daamin madmuunu lahu madmuunu canhu madmuunun bihi iyo siiqo shan ayb daamin waa qofka wax damiinanayo madmuunu lahu kan loo damiinanayo kan laga qaadayo damaanadda maaha kan damaanada loo loo samaynayo dartiis oo ninka la ninkan baan kaa damiintay aniga ninka la damiinanayo maahani ogood madmuunu lahu kan damaanta loo qaadayo ninkan laga sii day rabo ayb madmuunu canhu waa ninka markaa lasoo daynayo anaa damiinka ah a leedahayo xaggiis ka damiinanaysa madmuunu bihi shayga la damaanayo maalka cayntu madmuunu bihi siiqo midda shanaadna waa wixii dadku ay ku heshiinayeene marka ninkan baan damiintay waa aqbalay wax saas ah ninka daaminkee damaa damiinka noqon karaa shuruuddiisa waxaa ka mid a inuu horta tabaruc u leeyahay majnuun iyo cunug yar iyo waxma damaan damiinan karaan nin wax bixin karo kow waa shardi shardiga labaad an yakuuna mukhtaaran inuu isaga doortay mukraha uusan aynu la qasbin shardiga saddexaad an ya'dana lahu lmadmuunu ayb ow waliyuhu ayb almadmuunu canhu ow waliyuhu ninka la damiinanaayo waa inuu u idmo waayahay ni damiino waa ogolahaya anaa alaabta iska keenaya adiga damiino inuu yidhaahdo ayb ama ilmo yaryar hadday yihiin markaas weligii mas-uulka ka ah ama qof waalan iyo kale qofkii weligii u ahaa markaas inuu idmo waayahay ninkan damiino hala damiinto uu yidhaahdo kan afaraad waxaa weeyaan ayb an yakuuna qaadiran calى اtabaruc an yakuuna qaadiran calى اntizaaci اlcayn tabarucaa soo sheegay ayb fii damaani raddiha ninkan hadday cayn tahay waxaan lakala u damiinanayo inuu soo celin karo awood inuu leeyahay qaaligu marka hadduu u arko inuusan awood lahayn ma ka aqbalayo daba daamin ma noqon karo qofka maalan nin baa wax dhacay waa lasoo xoreey markaasuu yidhi ninkan hala daayo alaabta oo haysta anaa ka keenayo qaaligii waxaa danni qaaliba ugu caddaatay cayntaas inuu ninkan soo celi karin ayuu ogaaday maalan ma jirtuu leeyahy damaankan daamin ma noqon kartido maxaa yeele qaadir ma tihid caajizaa tahay afartaa shardi bay leedahay marka daaminku afartaasaa laga rabaa shardi madmuunu midka xaqiisa la qabo oo loo damiinayo ninkan madmuunu lahuga isaga shuruuddiisa waxay tahay an yacrifa daamin bis ayaa la rabaa ninkan wax damiinana inuu yaqaano waay ninuusa aqoonin haddii uu yidhaah waa yahay dee wixiisiibuu meel cidla dhigaa ayb kan damiinka laga noqonayana shuruuddiisa waxaa ka mida inuu madiin uu yahay dayn horta uu qabo ama cayn xoolow dad ka haystaa waxbaa loo haysaa dayn madiin inuu yahay qof aan dayn qabin damiin maxaa looga noqdaaba shayga la damiinanaya laftirkiisa madmuunu bihiga ah waxa caynta ama maalka qofkan lagu leeyahay isagana shuruud buu qabaa waa inay aa dayn haabita inay tahay sugan istiqraar inay hesho laba luzuum qofkan inay ku laasimtay oo unan fasakhi karin saddex qofkan wax damiinanaya shaygan inuu yaqaano uu damiinka ka noqonayo kun dollar hadday tahay toban kun hadday tahay baabuur haddii uu yahay waxaana uu damiinana inuu yaqaano shuruudana waxaa laga fiirinayaa madmuunu bihiga ayb intaana marka madmuunu shaygii damaanku ku dhacayo korkiisaa laga rabaa siiqadu waa isa wixii mutacaaraf oo dadku isku fahmayaan unba weeyaan ayb faslun fi damaani wayasixu waxaa ansaxaya marka damaanu duyuuni deymihii e, damiinka noqoshadeeda ayaa ansaxayso deymihii day almustaqirati sugnaatay fi dimati dimada ku sugnaatay ayb ee weliba laasimtay idaa calima haddii uu ogaado daaminku qadrahaa qadra deyni deyntaa qadarkeeda hadduu ogaaday daaminka idaa calima addaaminu daaminku hadduu ogaaday ninka wax damiinanaya qadrahaa deynta qadarkeeda walisaaxibi اlxaqi xaqa ninka iska leh saaxibulxaq hadda annaga arkaanta markaan sheegayna maxaan ku sheegnay saaxibulxaqa arkaanta markaan sheegayna maxaan ku sheegnay hal qof laga rabaa midba waxbuu sheegaa ma la fahmayo haye adiga sheeg maya maya saaxibulxaq hadda na yidhi saaxibulxaqa annaga arkaanta hadda markaan tirinayna maxaan ku sheegnayna haye ninkaa madmuun canhu yuu yidhi yaa ku waafaqsan aye aye madmuunu lahu haye yaa madmuunu lahu ku waafaqsan marka madmuunu lahu yaa saxsan adinka waxaa muuqata arkaantan aad inaydan ula soconin haddaad arkaantan la soconinna waxba ma fahmaysan mana fiicna hadhow su-aal in laysku waalo haddana wax hadda halkan aan ku sheegnay hadhow haddana wakti in laysaga dhameeyo ma fiicna taas maxay ahayd iyo tan maxay ahayd iyo qof looga jawaabayo malahana shay la sheegay haddana maxaa loogu celina wakti loogu dhuminahna waktigu qaali waayo shan rugniyaan u sheegnay damaanka daamin madmuunu lahu madmuunu an madmuunu canhu ayb madmuunu bihi siiqo shantaasaan sheegnay ayb marka wuxuu yidhi wayasixu waxaa ansaxaya damaanu duyuuni deymihii ka damiin noqoshadooda ansaxaya deymihii dayalmustaqirati sugnaatay fi dimati ku sugnaatay deynta dimada ku sugan maxaa arkaanta hadda aan sheegayna tay ka noqonayna waa madmuunu bihi wii la damaanaya deynta wii la damaanayoidaa calima haddii uu ogyahay daaminku qadrahaa qadra deyni deyntaa qadarkeedu uu ogyahay walisaaxibi اlxaqi ninka xaqa iska leh waa madmuunu lahu kii markaa isaga dartii xaqa lahaa oo damaanka loo aqbalayey ayb oo isaga dartii wax loo dama yani damaanka markaa xaqa lahaa wax aqbalayey walisaaxibi اlxaqi xaqa ka u saaxiibka ah waa madmuunu lahuye waxaa u sugnaaday muطaalabatu man qof inuu ka dalbado deyntiisii shaaa uu doono oo min addaamini ah kan wax damiintay ah iyo wlmadmuuni canhu kan la damiintay ah, ninkii xaqa lahaa ninkoo doona u tegi karaa daaminkiiba u dhihi karaa deynteedii isii waktigii waa la jooga ama ninkii la damiinto awalba xaqa lagu lahaa ayuu isii dhihi karaa idaa kaana damaanu damaanku haddii uu yahay calaa maa kii korkiisa bayannaa aan caddaynay sidii aan caddaynay oo deyn mustaqira hadday ahayd labada kii oo doono u tegi karaa waidaa harima haddii uu gudo addaaminu daaminkii kii wax kii wax damaan damiinka ahaa haddii uu gudo xaqii oo madmuunu lahu uu u gudo rajaca waa noqdaa cala almadmuuni canhu kii uu damiintayba ugu noqdaa korkiisa idaa kaana damaanu damaanku haddii uu yahay iwalqadaa'u gudistuba biidnihi hadday ahaayeen daaminkii baa lacagtii gudayba ninkii wax damiintay xaqa ninkii lagu lahaa marka oo madmuunu canhu ahaa haddii markii hore uu u idmay uu yidhi war haddaad doonto waa iga bixin kartaa deyntaas ina damiino n ninkaan iga damiino haddaad doontana iga bixi deynta anaa kusii doonay sidaa iyadoo idinkaas la siiyey ayuu deyntii guday ninkii damiinka ahaa waa u laaban karaa war wixii waa guday kaan ninkii waa kaa waa kaa siiyey waxaygi kaan walaa yasaxu ma ansaxayo damaanulmajhuuli shay laga jaahil yahay damaankiisu hadda shardigan uu ka hadlaya yaa iska lena shuruuddan walaa yasixu ma ansaxayo damaanu اlmajhuuli shay majhuulah ka damaa in la damaano ma ansaxayo maxaa waay marka shardigan la sheegaya inta gelaa marka siiqa ma gelaayo madmuunu bihi madmuunu bihiguu gelaa xaquu gelaa xaqa xaqa xaqaan la damiinanaayo oo meeshaan yaallo ninkan lagu leeyahay waa in la yaqaano haddaan la aqoonin eber waay nacam walaa maa shayna ma ansaxayo lam yajib aan soo waajibin weli waxaan soo waajibinna ma ansaxayo waa ixtiraaz wayasixu damaanu duyuuni lmustaqirati deyn sugnaatay buu ku yidhi waxaan sugnaanin baa baxay ixtiraaz waa hadda kan shardi maaha walaa maa shayna ma ansaxayo lam yajib aan waajibin weli oon qofkiiba kusoo waajibin ilaa darkalmabiici hal suurad maahani ilaa darkalmabiici shaygii la gaday haleelistiisa maahane damaanu derki baa la dhahaa damaankan suuradiisa marka fahm middan waa la ogol yahay iyadoo weli sugnaanin baa la ogol yahay in la damiin laga noqdo maalan ninkan waa baa'ic alaabuu nin ka gatay nin suuqan socdo alaab wareejinaya alaab kuu keenay markaasu ku yidhi alaabtaan iga gado saacaddan ama mobilkan iga gado waayahay waa ka gadatay wuxuu kuu damaanay marka haddii alaabtan aan kaa gatay qof yeesho ama ay ceeb yeelato anaa kuu damaa mas-uuliyaddeed anaa iskale anaa ku siinaayo lacagtaadii amankaagii iyo lacagtaadii waa kuwaa ku waa damiintay ayuu yidhi waa ansaxay middaas waxbuu ka gaday kitaabkan waa ayaan kaa iibiyey hadday ceeb ku soo baxdo amaseba haddii nin wax nin leeyahay noqdaan oo hadhow dacwo ka timaado dhulalkan oo kale maalan ayb nin baa nin dhul ka gaday markaasu wuxuu dhulkan hadday wax kaaga yimaadaanoo lagugu qabsado oo dhul nin kale leeyahayba noqdo lacagtaadii waa kuu anaa ku daaminkaaga ah waa kala qorteen waa la ogolyahay middaas hadda waxa uu damaanka ka noqonaya oga shay laazima maahan weliye waxaan markii lagu yeesho unbay laazimayaan soo maaha markuu nin soo sheegto dhulkii anaa iska lahay yidhaahdo qaali u yimaado ninkii qaaligaa ninkan dhulkiisi u xukumo ayaa ninkan waxaa la dhahayaa haye gud ninkan lacagtiisa ugud waa dayn marka aan weli soo waajibin oo wax imaan doono laga yaabo ah taas waa la ogolyahay ama nin baa nin wax ka gatay markaasuu yidhi shaygan aan wax kaaga iibsanayo cayntan aan wax kaaga bedelanayo n kaaga gadan rabo lacagtan qof qofna inuusan kasoo dacwoo doonin ama uunan yeelan doonin aan kuu damiin aan damaan kaaga ahay waa damaanu darki waa bannaan taas intay marka mustahnaad ka tahay wayaصixu damaanu duyuuni اlmustaqirati ayay mustanaad ay ka tahay suuradahan tan waa la ogolyahay maxaa yeelay nafci baa ku jiro dararna waa lagu zuulina walaa maa walaa yasixu ma ansaxayo maa shay lam yejib aan waajibin aan soo waajibin dayn aan sugnaanin waa ilaa derkalmabiici mabiicda shayga la gaday ka daba tegiisa damaanka ah maahani faslun fii kafaalati اlbadan halkan marka wuxuu ka hadlayaa waxaad damiinatay waa qof maal ma ah qofkan dacwada loo haysto waa keenayaa waktiga maxkamadda ay u baahato ayb kafaalo waay marka midaas wاlkafaalatu kafaaladii bilbadani badankii la kafiil laga noqonayey jaa-izatu tu bannaan idaa kaana haddii uu yahay cala اlmakfuuli bihi kan layskaga kafaalo noqonayo xaqun xaq haddii uu yahay liaadamiyin usugnaaday xaq aadami usugnaaday buu yihi xaqaas ama maali ha noqdo ama cuquuba ha noqoto xaqa bani aadamka ugu yeelan kara muxuu noqon karaa laba shay un waa maal maal ama cayn ha noqdo ama lacag ha noqotee iyo cuquubo adiga uu kugu leeyahay qisaasuu kugu leeyahay maalan gacan baa ka jartay maalan wuxuu kugu leeyahay qisaas ninkii marka waa lasoo xiray markaasaa layidhi nin baad damaentay anaa keenayuu yidhi ninkan waa la daayey waa la daayey marka maalinkii loo baahdo inuu keenaa laga rabaa kafiilu ayb marka walkafaalatu kafaaladii bilbadani badankii ama qofkii jirkiisii laga kafiil noqonayo jaa weeyaan mid bannaan idaa kaana haddii uu yahay cala almakfuuli bihi shayga layskaga kafaalo noqonayo kafaaladiiba keenayoo sababta u noqday xaqun xaq haddii uu yahay liaadamiyin u sugnaaday sawaaءn kaana maaliyan am cuquubatan ciqaab ha noqdo ama maali ha noqdo kan marka meeshaan marka tan oo kale la joogo shardi maahan in la ogaado maalka lagu leeyahay qadarkiisa iyo waxaasna iyo cuquubada nooceeda in la ogaadaa shardi maahan nin la haystaa u timid ninkan maxaa loo haystaa xaq buu qof ka qabaa baa lagu yidhi isagaana la rabaa in maxkamad la keeno bilka bacdi haddana intaasna xabsibuu ku jiraa inuu dhuuntaa laga cabsana markaasaa tiri anaa keena iska sii daaya waxaa lagu leeyahay inaa ogaato shardi maaha markaan ile damaan maal lama joogay qofkan jirkiisa waa waxaa la raba bis jirkiisa inaa keento keliya lagaa raba waxaa lagu leeyahay shardi maaha inaa ogaato maxaa ku beri noqonaysaa marka laba shay inaad keento meesha isaga oo ninkii waa kan tiraayo ama isagii intuu tago isgeeyo uu yidhaahdo waa imid ninkaasa i dhamiintay kafiiliga ahaa waana kana waa iskeen hadday marka iyagu iyagoo meel kale fiirfiirinaa ama meel kale iyagii ay ka tageen oo dhuunto ninkan looma haysto wixii waa xasilay dimadiisii beri bay noqotay faslun fi sharikati sharikadiibu u fasal yahay ayb faslun fi sharikati ashirkatuna waa la yidhaha sharikatuna waa la dhahaa sharikadu marka waa anwaac badan tahay shaaficiyada hal nooc ay ka ogol yihiin sharikat sharikatulcinaan ayb sharikatulcinaan sharikatulcinaan marka waxaa weeyaan midda uu sheegi doono isaga sharikaad kalaa jira anwaac kaleo sharikatulabdaan ma bannaana cinda shaaficiya sharikatulabdaan waxay tahay dadka xamaaliyaalkao kale suuqay gelayaan wixii nin walba uu soo helo halkan ha dhigo waa kala qaybsanaynaa hadhow maanta ninkii suuqa kusoo wareero si wax u helo waa diidayaan qarar baa ku jiray dhahayaan shaaficiyadu sababtoo ah dadku isku quwo maaha isku karti maaha nin baa wuxuu ka tuurayaa shaqo aad u tiro badan midna waa iska tabaryariyayo shaqo badan kama ridi karo marka ninkan baa xaqiisa la cunaa shaqada badana ay leeyihiin marka taas ma ansaxaysay dheheen sharikatulabdaan waxaan u malaynaa waa ku dhaqmaan dadkaan hadda xirfadlayaalkan ama sharikatulwujuuh wax la yidhaha iyadana sharikatulwujuuh waxay tahay koox ganacsiga aada u taqaano oo wejina dadka ku leh oo ammaano iyo wanaag iyo lagu yaqaana heshiinayaan suuqan aan galna dadkaanaan wax usoo gadgadaynaan dadaan wax ka qaadanaynaa maadaama annaga wejigeenna uu gadmaayo oo alaabtana lagu aaminayo nin walbaa marka xariifnimadaada ku soo gad xoolahan dadku waxoodii u geynaynaa wixii noo saarmo ayaan kala meel intaan ku wada keennan kala qaybsanaynaa hadhow iyadana qararaa ku jiray leeyihiin dadki isku si wax ma u gadaayaan ma ogolo shaaficiyada taasna sharikadan kale marka waa ogol yihiin sharikatulcinaanka sharikatulcinaan waxay tahay ninkaana lacag u keensanaya kana lacag ama cayn iyo cayna isku darsanaya waa laysku daraa marka laysku darsado kan qadarkiisii waa la yaqaanaa kana qadarkiisii waa la yaqaanaa shuruuduhu tixi doonaa la la raboodo la rabo in la helo markii shuruudahaas la helo sharikadaas markuu ansaxee taasay ogol yihiin shaaficiyada walisharikati sharikadii khamsu sharaa'ida bay leedahay marka sharikadu arkaanay leedahay arkaanteedu waa caaqidaan maalaan siiqa laba daraf waa ku heshiinaya laba qof labadooda shardi maan toban waa heshii karaan haddii la doonee adraaf heshiise un caaqidaan laba maal kana maal leeyahay kana maal leeyahay laba maal siiqo ayb saddexda afar shantaas shardi bay leedahay caaqidaanka laba ka dhigto maalkii laba ka dhigto afar waaye siiqadiina waa shan labada caaqid shuruudooda waxaa un shardi u ah ahliyatu tawkiili watawakul inay leeyihiin nin wax wakiilan karo wakiil noqon karo ninkii hadduu wakiil noqon karo waxna wakiilan karo laba shardiga unbaa laga rabaa bis ayaka ayb maalka maxaa loo shardinayo laysku darsanayo marka kanaa shuruud badan maalku waxaa shardi ah itifaaquhumaa fi ljinsi wasifati labada maalee laysku darayo waa inay iska waafaqaan jinsiga iyo sifada qadarka ma jinsiga macnaheedu waxaa weeyaan waa in lacag maalan dollar iyo dollar waxaa la diidaya marka dollar iyo riyaal in laysku darsado maya shirkaddu hadday dollar ku soconayso ninka riyaalka wato bedela laleeyahy adiga soo bedelo soo sarrifo waxaa ka dhigataa dolar dolarka kaansa markaayb wa sifatina waxa ay tahay sifadu hadday wuxuu kala sifa yihiinna waa in sifaduna laysla yaqaano dahab iyo dahabay isku darsanayen maalan waa in markaa sifada dahabka madruub miya dahab samaysan miya dahab oo yani sabiika gobol dahab oo meel iska yaal miya waa in marka sifadeeduna ay caddahay ay isku midka yihiin sifada iyo jinsiga qadarku qasab maaha qadarku marka waa maxay shirkaddu ninna wuxuu ku yeelan karaa toban kunoo oo dollar saami la-eg ninna kunuu ku yeelan karaa kan cushur waaye kanna waxaa weeyaan marka inta kaleu leeyahay waa qad waa loo qiimeynaya un qadar qadarku qasab maaha in iskaga mid ka midkan kunuu keensan karaa kanna tobanuu keensan karaa ayb ribaxa iyo khasaarada unbay ayay saamigooda intuu la egyahay unbay u yeelanayeen hadhow taas dhib ma leh tan labaad waxaa weeye shardiga kale ikhtilaafuhumaa ikhtilaaطuhumaa ikhtilaaطuhumaa maalka in laysku daro haddaan laysku darin maalku wax shirkad ma jiraan keen kun dollar adna kun keen labadii kun waa laysku daray waxbaa lagu soo gaday waxbaa la sii gaday ganacsi baa lagu bilaabay waa saas ala rabaa ayb inay meel kale yaallaan maya ikhtilaad inuu jiro ikhtilaadku mararka qaar wuxuu ka imaan karaa laba ninaa dhaxal wada leh aabbahoodoo kale ay ka laba wiil waaye maalkaas hadda iskugu jiraba horta kala qaata haddana isku dara ma la dhahayee mar hadday yidhaahdaan maalkii sidiisii hanoo ahaado aan shaqadii ku wadanno saasay shirko u yihiinba marka ikhtilaad waa xasilay shardi maa marka keen adiga kaaga kala bixi haddana isku dar wakti dhumis un iska waa ayb shardiga saddexaad waxaa weeyaan alidnu fi tasarufi fiihimaa labada shirkada noqonaysa nin kastaa ninka kale idin buuxo inuu siiyo maalkii waa kanaa adna tasarufkiisa fasaxa u tahay adna fasaxan u ahay idin in la helo haddii halkoo nin un la yidhaha adaa tasarufka fasax u ah ninka kalena ma ku tasarufi kartid maalkan la yidhaahdo waa diidaya ayb ayb saddexdaa marka shardi in la helo ayb saddexdan shardi xaggee laga fiirinaa marka maalka maalka w waxbaa laga fiirinaa maalku marka inuu shuruud aan wato yaa laga rabaa tan kale shardiga kale afaraad waxaa weeyaan kownu ribxi wاlkhusraani calaa qadrihimaa ribixa iyo khasaaradu saamigooda iyo sheerkooda intuu la egyahay hadday u sinnaayeen nusuusay u kala qaadanayan haddii maalka nina uu lahaa saddex meelood labo ninka kalena ou lahaa hal faa'iidada waxaa loo qeybsanaya saddex meelood laba faa'iidada ninkan maalka badan lahaa qaadanaayo ninkan hal ulusow leeyahay faa'iidada ayb khasaaraduna waa sidoo kale hadhow hadday khasaaro timaadana faa'iidada hadday khasaarada ku dhacdo ama ay ku dhacdo khasaaradu maalka raasumaalka sida un bay haddana u qaadanayaan sidii loo kala lahaa ayaa khasaaraduna u kala saamaynaya ayb zakada la dhiibaayana saasay u kala saameynaya wax walba marka waa sidaan camalka marka camalka isaga camalka labada nin midkood hadduu shaqeeyo ninka kalena uusan shaqaynin ama ninkan camal zaa'ida ou qabto camalka wax ku qaadan karaa mase kuma qaadan karo hunaa marka waxay leeyihiin camalku mushaar maku qaadanayo qof shaaficiyada marka taas iyadu waxay leeyihiin waa faasid haddii saa lagu dhiso sharikada sababta waxay tahay bay leeyihin haddii la khasaaro ninkan maalkii qaybo badan oo iska cunayn kii aan shaqaynin oon mushaarka qaadan jirin nuqsaanaa gelaysa isaga soo maha maalan maal baa la daray shaqeeyaa la yidhi adiga ninkan kan waa shaqeeyey bil walbaa mushaaru ciddiisa ka siistaayo ka qaataa waa laysku yimid ra-su sana khasaaro male maalkii wax faa'iidaa ma la helin yaa marka faa'iido qaatay marka kan mushaarka qaatay baa qaatay faa'iida ninkan kale isaga haddii khasaaradu raasu maalka ay gashana waxaan jaawaaba la cunayba waa laga jaray intii hadda taalla aan qaybsanaa laleeyihin ninka najaa waxbau qaatay waxbau marka camalkana waa laga wada rabay iyaga waxba ma ku qaadan karay leeyihin marka camalka laakiin hadday isla ogolaadaan ka waran markii maalkan aan shaqayno faa'iidada la helo faa'iidadii halkaanaan soo dhigaynaa faa'iida intaanaa la helay niyow adiga miyoo goshahay shaqada aan kaa xigsadee faa'iidada la helo boqolkiiba toban labaatan soddon ujiraan ku qaatay aniga iyo shaqo intaas inta soo harta aan u kala qaybsanno sidaan xoolaha u kala lahayn allahu aclam sidaa hadday yidhaahdaan wax mancinaayo hadda oo reebaayo ma ogi wاlmuslimuuna calىa shuruuطihim mafsadadii laga baqaayena meesha ma ooleysa maxaa yeeley markaan faa'iidadu waa waa waa mutaxaqiqo waay ma ogtahay khasaaradii ninkan xoolihiisii la cunaayo la cunaayo meesha waa ka baxay hadda faa'iida mutaxaqiqaa lahaaya haddii la waayo marka faa'iida ka waran camalkaaga adna meeshaas ku baxay naam ogolow marka naam maalkii sideesi sidiisii aan lahaanayna naam taas waxaad mooddaa marka dariiq mafsadada laga cararaa inay ku baxaysa naam ninkanna hadhow yacni shaqadiisii iyo wixiisiina waa loo tixgeliyey naam kan laftirkiisa waa ku dadaalaa shaqada hadday sidaas tahay naam oo ilaa haddii la yidhaha mushaar joogtaa niyo iska qaado in la faa'iido iyo inaan la faa'iidin dan kamale ille mushaara mar walba u socday naam laakiin markan waa u danaynaa harikadkan hadda waa isaga dhaqmaan mushaar baa laga laga qaata hadhow shirkaddii waa kacday baa laleeyahay ninkii saamiilaha ahaa eber shaqo la-aan ninkanna waxaa laga yaabaa mushaar fiican intuu ka qaadan jiray weliba wax ka dhigtay meel uga dhigmeen ma saas ma fiicna waa in la yeelaa sida kale walba xataa haddii ninkan uu shaqaynayo war markaad faa'iidada soo caddayso ama bil ka dhig ama sanad ka dhige faa'iidada ujradaada waxbaan kaa siinaynaa horta shaqey markuu shaqeeyo faa'iidadii inta soo dhigo intaas waa ku siinay intaas raalli aan kaaga nahay marka rib raalli ahaanshadiisuu ku qaatay ayb wixii soo hara marka noo kala gooy waa bannaan tahay waan yatafiqaa fi ljinsi jinsigii inay isku waafaqaan wa nooc ahay marka wuxuu yidhi walisharikati khamsu sharaa'ida bay leedahay an takuuna inay ahaato sharikaddu calaa naadin naqdi shay ah dayn maya wax hadda joogo calaa naadin lacag caddaana shay caddaana oo min adaraahimi daraahim wadananiiri danaaniir ah wa an yatafiqaa inay iswaafaqaan fi ljinsi isku waafaqaan labada maal wanowci inay isku waafaqaan nooca qadarka maya wa an yakhliطaa inay isku daraan almaalayni labada maal inay isku dheehaan oo isku daraan isdhexgeliyaan wa an ya'dana inuu idmo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa shirkada labada shariig ah lisaaxibihi saaxibkiisa fi tasarufi inuu u idmo ayb wa an yakuuna inuu ahaado alribxu ribxi iyo iyo khasaaradiiba calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkoodu inuu la ekaado ribxiga walikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa ah labada wax isku darsantay waxaa u sugnaaday uu leeyahay fasquhaa sharikada inuu fasakho mataa shaaa goortuu doono halkan muxuu ku dareensiinayaa sharikadu waa caqdi jaa-is ah oo jaa-isu طarafayn ah mar allaale markii la doonaa la tegi karaa wamataa maata axaduhumaa midkood haddii uu dhintana baطalad waa buraysaan caqad jaa-isa ah waa waa buray marka ma haddii midkood uu dhinto shirkadii waa burtay de xoolihiisee la yeelaa marka nus hadduu ku lahaa waa la kala qaybina xoolihi nuska ninkan uu lahaa warasadiisaa la siinaa marka warahadu marka inay shirkad ninkan la noqdaan qasab maaha waxaa laga yaabaa inuusan babarabinba ninkaan inay isfahmi karin laakiin ilmihiisu wax qaab aan lahayn inay yihiin oonan fahmi karin marka awalna jaa-isay ahayd ma ahayn laazim ma aynan ahayn meeshaan marka walikulli waaxidin minhumaa faskuhaa mataa shaaa caqdi jaa inuu yahay buu ku sheegaa meeshaan wamataa goortii maata ou dhinto axaduhumaa midkood ou dhintana baطalad sharikaddii marka way buraysaa ayb ayb sharikadiina marka saasuu ku sheegay daraahim iyo danaaniir waa iska miaal haddii dhar ay ku shirkoobaan isku jinsi ah hal dhar oo isku nooca hadduu ninkanna qayb keeno bakhaarka soo dhigo nus kanna nus oo bakhaarkii dhigo sidaas marka lagu shirkoobo dharkaas laga tijaariya waa iska banaan tahay waxayna isku mid yihiin maalka lagu shirkoobay unbaa ah ayb sharikaadka kalena marka iyagu ma ogolo waa diidayaan shaaficiyada hadday ka waran tahay marka midkoodna maalkii buu leeyahay kan kalena shaqadiisa ugu shirkoobay maalka waxba kama laha qiraad baa la yidhaha middaas baab gaaray noogu imaan doontaa culammada qaarna shirkaday kusoo dhex daraan laakiin taas waa la ogol yahay qiraad baana la dhahaa ama mudaarabo waa imaan doontaa taas faslun fi lwakaalati ama fi lwikaalati wakaaladii ayuu fasal yahay axkaamteeda caddaynteeda wakaalo iyadana wakaaladu arkaanay leedahay muwakil wakiil muwakalun fiihi siiqo muwakil waa ninka wax wakiilanayo wakiil waa ninka la wakiilanayo muwakalun fiihi shayga wakiilka laga noqonayo iyo siiqo heshiis yani afartaa shardina marka waxaa iskale wakaalada ale mid walbaa marka rukni walbaa likulli ruknin shardun rukni walbaa shardi buu leeyahay muwakilka ninka wakiil samaysanayo yani wax wakiilanayo shardigiisu waxay tahay shayga oo wax ku wakiilanayo inuu la baashiri karo isaga imaa bimilkin oo wilaayatin labadaas maxaa la diidaa shay aada lahayn walaayana aadan ku lahayn wakiil ma ka samaysan kartaa maya maba adiga kuma tasarufi kartid maal nin leeyaho halkaa iska yaallo cid uma wakiilan kartid sababtoo aadna milkina kuma lihid maamulna kuma lihid labadaa midna waa inuu ku lahaado labadaa midkood uun inuu wax ugu lahaado wilaayadu waxay noqon kartaa agoon maalkiisoo kale mas-uul ka taha maalkii aada mas-uulka uga ahayd qof waa u wakiilan kartaa ord tijaaro soo geli maalkan qofku waa u wakiilan karaan ama nin waalan maalkiisii oo kale waxyaabihiisaa ku tacalluqayo ayb wakaalada marka luqatan atafwiid waayo sharcanna tafwiidu shaksin shay-an lahu ficluhu mima yaqbalu الniyaabata ilaa gayrihi liyafcalahu xaal xayaatihi warkaas dheer baa ibnulqaasimku marka u sheegaa muwakilka marka shardigiis waxay tahay shaygan inuu la baashiri karo oo qofkan rabo inuu u wakiisho inuu isaga toos u geli karo imaa inuu milki ku leeyahay ama uu wilaaye ku leeyahay ilmo yaryar iyo qof waalan iyo lama wakiilo karo naag nikaax looma wakiilan karo sababtoo a ah iyadoo wax ma nikaaxi karta awalba iyadoon wakiilba noqonin iyadoo weli ma noqon karta awal maya haddana wakiil qof ma uga dhiga karto naag iyada awal waxma nikaaxi jirin inay u wakiilato gabadhayda nikaaxeedan ku wakiishaniyaho mehri gabadhayda ma dhihi karto taasna oo awalba lama baashiri karin caqad nikaax male marka muxrim ninka waa xarman yahay xaj buu ku jiraa waxma nikaaxsan karaa ninka muxrimkaa maya lama baashiri kara nikaax wakiilna ma samaysan karo gabadheydii heblaaye ahayd inaan nikaaxeedan ku wakiishay ma dhihi karaa maadaama uunan toos u geli karin shaqadan shaqada aa wakiilka u samaysan kartid waa wax adiga aa geli kartid sharcan imaa bilmilki wa imaa yani bilwilaayati waa shardigeeda marka iyada taas saas wakiilka ninka noqonaayana ayb ninka wakiilka noqonaya waxaa shardiga ah horta inuu mucayan yahay haddaan mucayan uusan ahayn wakiil ma noqon karo nin baa wuxuu yidhi labadiinaa nin kamidaan wakiishay maalkeyga u wakiishay mucayan maaha ma ansaxayo wakiil ma noqon kara kaasoo kale tan labaad waxay tahay sixatu mubaasharatihi inuu isaga laftirkiisa toos ula baashiri karo ayb waxaa haddaadan la baashiri karin maalan muxrim baa tahay nin baa ku yidhi wakiil ayaan kaa dhigtay gabadheyda mehri de adigiiba ma mehersan karin gabar yani nikaax ma geli karin awel wakiilna kama noqon karti waxaadan la baashiri karin wakiil ma ka noqon karin rukniga kale muxuu ahaa muwakalun fiihi waa shayga laysu wakiilanayo shayga laysu wakiilanayo waxaa shardi ah ninka wax wakiisho horta waa inuu leeyahay ama walaayo ku leeyahay ko shaygan haddaanba lalahaynba ninkan adiga ku wakiisha maba lehba dhulka maxaad u gadaa marka ma u gedi karti milki inuu uleeyahay horta ayb tan labaad yani milki taama inuu leeyahay shay maalan saddex qof isla le isla lahayeena nin kamida ku yidhi shaygaas iyo gad milkigiisu taam ma aha muwakalu fiiga wax ka qaldan yihiin marka kan labaad waxaa weeyaan an yakuuna qaabilan lilniyaabati shaygan laysu xil saarayo horta waa in shay wakaaladu ku ansaxayso inuu yahay laysu wakiilan karo waa inuu yahay waxaan laysu wakiilo karin waa cibaado bedanka laga sameeyo kale maalan hebelow salaad iga tuka ma ansaxayso salaaddu wakaalad maba gashaban cibaadaadkii baa meeshaa ka baxan ku baxan marka ilaa xajka maaha iyo soonka nadarka oo kale isaga dayn iska shabaho waxyaabahaas iyo cibaadaadka marka waxay u kala baxaan cibaadada beden cibaadada bedeniya cibaadada maaliya iyo cibaadada bedeniya maaliya ama lahaa shaa'ibatu albadeniya walmaaliya mid leh saddexdaas kala cibaadaadka badaniga muwakalu fiihi ma noqon karaan cibaadaadka maaliga ah waa la ysaga naa'ib noqon karaa zakadii kugu waajibtay lacagtii war hool lacagtan qaada iga soo bixbixi masaakiintaas gaarsii si waa banaan taha taas man shaaiba badaniya maaliya leeda waa xajkoo kale waay dhinac maali waay dhinacna waa badani midda noocaas oo cinda daruura waa banaan tahay cinda alcajzi haddii cajzi uunan jirin laakiin ma banaano adaa lagaa raba inaad samayso dhagax tuurkii oo kale qof isagaa laga rabaa inuu tuurto cid kale kama tuurayso haddii uu awoodi karo haddaanu awoodi karin waa laga niyaabo iska galaan shayga marka an yakuuna qaabilan lilniyaabati shayga yani wakaalada gelaayo waa inuu horta niyaabo aqbalayo waaya markaatidoo kale mala isaga naaib noqon karaa maya markaatida oo kale markhaatidii aan waxaas ka ahaa adaa wakiil iiga ah ma soconaysa dhaarta sidoo kale wakiil layskagama noqda iyadana dhaartii qof ku waajibtay anaa wakiil hebelow adaanku wakiishay dhaaro booskaygi mas ma jirta cunug yar xataa haddii uu yahay lagama dhaaro karo ilaa u ka qaangaaraa la sugaa wa an yakuuna macluuman min bacdi alwujuuh shaygan wakiilka layskaga wakaalada gelaayana waa in si un loo yaqaano si kulliya in loo yaqaano shardi maaha si un in loo yaqaano imaamu nawowi saasuu leeyahay wa kullu maa shay dhammaantiis wakaaladu marka de marka sharikada waxaan ilownay shariiga gacantiisu gacan ammaano waay haddii uu yidhaahdo maalkii aan shirkada ku ahayniyo waa waa talfay oo waa baaba'ay baddibuu ku qarqay ku maashooday ama waa gubtay iyo waxa hadduu sheegto shay daahira haddii uu yidhaahdo maalkii waa ku gubtay markhaati keenaa la leeyahay wax dadkiiba ay arki karaan haddii ay tahay taariikhdii iyo waktigii markhaati u keen iyo meesha inay gubatay markhaati hadduu keeno bis shay baain oo qarsoon haddii uu yahayna oo aan dadku arki karinna falqowl qowluhu isaga un baa laleeyahay waa gacantiisu gacan ammaanay ahayd waa laga yeela waa dhaaranaa wax loo haystana male liannahu lianna yaddahu yaddu ammaanatina ahayd wakiilkuna saasoo kale waayo gacantiisu gacan ammaana waay nin baad shaqo u wakiilatay shaqadii buu galay waxbaa baaba-ay aad ii dhiibtay waa baabaeen een isbaaraa lagu qaatay nin tuuga iga dhacay haddii marka shaygu shay daahira uu yahayna bayinow keenaa waxaan daahir ahayna waa ka dhaaranaa waana beri isku dheg dheg male marka sharciga wa kullu maa shay dhammaantiis jaaza bannaanaaday lil insaankii u bannaan atasarufu ku tasaruf fiihi inuu shaygaa dhexdii ku tasarufo binafsihina uu ugu tasarufo nafsad ahaantiisa jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila inuu wakiil samaysto aw amase yatawakala fiihi isagu inuu keyrkii wakiil uga noqdaa bannaan <coughs> halkan marka labadii muwakilkii iyo wakiilkii aad mooddaa shar shuruudoodii wax kamida inuu sheegay wa kullu maa shay dhammaantiis jaaza tasarufu tasaruf ou bannaan yahay fiihi isaga dhexdiisa lagu tasarufo lilinsaanina uu u bannaan yahay binafsihina uu ugu tasarufo jaaza lahu waxaa bannaan an yuwakila inuu wakiil dhigto wakiil samaysto ow amase yatawakala fiihi shayga inuu wakiil noqdo oo isaga ka noqdo can gayrihi oo ugaga noqdo wاlwakaalatu wakaaladii caqdun caqad weeyaan caqadka oo jaa-izun bannaan laazim maaha wakaaladdu marka waa markii la doonaa layska fasakhi karaa ayb wax laazim a ah maaha caqad laazim ah walikullin mid kastaa muwakilkii iyo wakiilkiiba walikullin dhammaan mid kastoo minhumaa iyaga ka mida wakiilkii muwakilkii faskuhaabaa u sugnaado u bannaan wakaaladii fasakhideedii mataa shaa goortuu doono gor allaalo goortuu doono inuu fasakha u bannaan wakaaladii watanfasiqu way fasakhmaysaa wakaaladii bimowti axadihimaa wakiilkii baa dhintay waa fasakhantay muwakilkii baa dhintay waa fasakhantay wakaaladii wlwakiilu wakiilkiina amiinu weeyaan ku la aaminay gacantiisu gacan ammaanowa fii maa waxa yaqbiduhu ou qibdoonayo ou gacanta ku dhigaayo iyo wa fii maa waxa yasrifuhu ou u leexinayo u iilayo meesha oo wixii geynayo walaa yadmanu ma damaanayo ilaa bitafriiqi gaboodfal unbuu ku banaa ayuu ku damaanayaa hadduu gaboodfal la yimaado waa damaanaya tacadi hadduusan la imaanin ma damaanayo ayb tafriidka marka waxaa ka mida bay yihahdeen tasliimuhu lmabiica qabla qabdi hamanihi tasliimkii maxaa ka mid ninka alaabtan iisoo gad baa leeyay nin buu alaabti u dhiibay lacagtiina kama qaadin isagoon lacagti ka qibdoonin buu alaabtii gacanta u geliyey markaasaa iska dabawareega dhacay marka iska dabawareeg yaa laga rabaa marka wakiilka waa lagu leeyahay lacagtaasna shaygii tafriid buu sameeyey gaboodfal wax uusan lacagteedii gacanta ku dhigin buu qof siiyey haddii la keeni waayo waa laga rabaa tafriidkii bay ka mid tahay taas marka alaabtii loo dhiibtay oo wakiilka looga dhigtay ayaa si curfiga ka baxsan ayuu tacaddi u sameeyey tacaddiga laftirkiisa curfiga in loo celiyo haddii marka loo aqoonsado waxaan curfiga u aqoonsaday tacaddi inay tahay waa markaa waa laga gudsanaa haddii kale maya ayb walaa yajuusu ma banaana yacnii lilwakiili wakiilkii uma bannaano wahay an yabiica inuu gado wayashtariya iibsado ilaa bialaaati sharaa'id saddex shardi buu ku iibin karaa waxa kuna iibsan karaa an yabiica inuu gado bihamani lmili inuu sheega shayga oo kale qiimihiis inuu ku gado waxbaa tasaruf guudaa lagu siiyey ninkii alaabtii waa u gadaysaa shaygaas qiimaha uu maanta suuqa ka joogaa la rabaa inaa inaad ku gado ayb hamanulmili waxa ka hooseeya haddaa ku gado maya wa an yakuuna inuu ahaado naqdan hadda xaalka inuu ahaado wixii markaa gadaysid wax dayn maya adiga wakiil baa tahay ninkii xoolaha iska laha ma tihi dayn maya ilaa in lagu yidhaahdo ma dayn waa ku waa ku gedi kartaa alaabtaan dayn xataa iskaga gata haddii lagu dhaho markaa waa yeeli kartaa daynta haddii uu ku yidhaha bil qofkii kuu keenayo si haddaa kusiisama tacdinin marka binaqdi اlbaladi wa an yakuuna inuu ahaado waxa uu wax ku gadayana binaqdi اlbaladi beledka lacagtiisa shaygan lacagta lagu kala gato hadday dollar tahay hadday shilin tahay w beledka naqdiga beledka hadhow haddaad naqdigii beledka lacagaan ahayn wax ku gado oo hadhow uu ku yihaa lacagtan yaa iigu gad ku yiri aniga lacagtan lacagaan hadda isticmaali kara maaha sarif baa iy gelaysaa sarifkii hadday gasho waxba iga nuqsaamayo niho waa tacadi aad samaynayso marka ma banaano walaa yajuusu ma banaano an yabiica inuu gado wakiilkii min nafsihi inuu ka gado ma banaano shaygii alaabtaadii waa gaday nin anaaba gatayba alaabtaadii anaa kaa gatay ma banaana sababta waa maxay naftiisa waa u dadaalaan waxaa laga yaabaa marka qiimo iska inuu isleeyahay xataa isaga war alaabtan haddii ilaa berri lahaaye qaali bay noqonaysaaye maanta qiimihii joogtaba ninkan kasii adna berri sii gad meeshaa marka waxyar ka dhex bixi ma la raba taas markaadiga inaa iska gadda maaha waxaan marka tasarufaadka saas oo kale waa ku badan yihiin suuqyadan nin baa xoolihiisa lagu ganacsana ama lagu tijaaraysana mana oga niyada waxaa lagu haayaa markaas kor iyo hoos waktigii lacagta oo u baahnaa ninkan waa keeni kartaa buu isleeyahay ee adiga dhowr mar laba safar camal ganacsi ku gal faa'iidadii kaaga soo baxdana qaado lacagtaanna hadhow intii caadiga ahayd iskaga gey maalkiisii baa laga tijaaraysanaa ma oga ninkii xoolaha iska lahaa walaa yajuusu ma bannaano an yabiica inuu iibiye min nafsihi uu ka iibiye walaa yuqira inuu ku qirana walaa yajuusu ma bannaano an yuqira inuu ku qiro calaa muwakilihi muwakilkiisa korkiisa ilaa biidnihi maayo maxkamad baa timid xaq lagu leeyahay muwakilka isaga kuma qiri karan oo inuu yidhaha ninkaas anaa wakiilka xoolahaas iyo waxa waxaa lagu sheeganayana waa lagu leeyahay waa u qiray anaa qiray qiraarku baab imaan doona wax uu ku qiri karo korkiisa male isaga hala raadsadu leeyahay ayb ilaa biidnihi maana isagu hadduu u wakiisho iqraarkiina ou tawkiil u siiyo uu yidhaha war iqraarkiina waa kuu wakiishay haddaad doonto maxkamadda horteeda ka qiro waa kuu wakiishay hadduu yidhaha waa bannaantay haddii kalena ma bannaana ayb وبالله التوفيق